alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamedi wcla ali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabu ladkaar oo ka mida riyaad saalixiin kaynu ku soo jiray xadiiska kun iyo afar boqoliyo sagaaliyo afartan can abi dardaai radia allahu canh tirmidi wahayruhu waxay ka soo wariyeen abudarda oo magaciisa la odhan jiray cuwaymir magaca abihi waa laysku khilaafaa ma ibnu zayd buu ahaa ma ibnu qays buu ahaa ma ibnu caamir buu ahaa adigu magaca marka aabbaha xoogaa khilaaf baa ku jira laakiin magaca magaciisu wuxuu ahaa cuwaymir wa tashiiru caamir laakiin wuxuu ku caanbaxay kunyadiis qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi alaa unabi'ukum bikhayri acmaalikum ma idinka warramaa bikhayri acmaalikum camalladiinna waxa ugu khayrka badan wa askaaha cinda maliikikum wa askaaha ugu tahiran ugu dahirnaan badan cinda malikikum boqorkiina agtiisa allah baa loo jeedaa ilaahay agtiisana camalka idinku dahirnaanta badan ee idinku wanaagga badan ma idiin sheega wa arfaciha fii darajaatikum camalka ugu koraynta badan xaga darajooyinkiinana ugu yacni markaa koraynta badan oo fadliga ka helaysaan ugu badan yahay ma idinka warrama wa khayrin lakum min infaaqi aldahabi waalfida inuu jaran tahay baa saxan kale nushadeedu waaba godaysaabe laakiin shuraaxdu waxay tilmaameen wakhayrin inay too bikhayri acmaalikum ku cadfantay wa khayrin lakum yacnii camal idinka khayr badan ma idinka warramaa min infaaqi aldahabi waalfida yacni bixinta dahabkii oo fidada la bixinaayo sadaqad ahaan loo bixinayo iyo ilaahay dartii wa khayrin lakum iyo camal idinka khayr badan ma idinka warramaa min an talqaw caduwakum inaad la kulantaan min an talqaw caduwakum inaad la kulantaan cadowgiinna cadowgiinna gaalaad fa tadribu acnaaqahum aad garaacdaan dabeedna qoorta ka garaacdaan oo qooraha ka jartaan oo qooraha ka garaacdaan wayadribuu iyaguna garaacaan acnaaqakum qoortiinna ay garaacaan qoorihiinna ay garaacaan oo qoorta idinka garaacaan cadowgiinni gaalaad aad la diriirtaan oo waxaweeye seefaha isla dhacdaan ya qaara kurka ka jartaan iyo qaar kurka idinka jaraba qaaluu balaa yaa rasuul allah waxay yidhahdeen haa camalka khayrkee intaaba ka wada khayrka badan nooga warrano noo sheeg qaala dikru allaahi tacaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa dikriga ilaahay waa xuska allah la xusaayo tacaala allah isagaa koreeye rawaahu tirmidiy oo xadiiska waxaa soo wariyey tirmidi ayaa soo wariyey qaala alxaakimu abuu cabdillaahi xaakim wuxuu yidhi oo abuu cabdillaahi ahaaday waa ibnulbayic buu caan ku yahay waa saaxibu almustadrak almustadraku cala asaxiixayn kitaabkaa sheikha iskale weeye abu axmed alxaakim baa isaguna jiray oo muxadisiinta ka mida ah oo sheikh laakiin u ahaaba laakiin midna waa abu axmed midna waa abu cabdillaahi labadana waxaa arday ahaa alxaakim abu cabdillaahi ibnulbayic isnaaduhu saxiix xadiidkan sanadkiisu waa saxiix buu yihi xadiidkanna waa xadiid saxiixa sheekh albaani laftiisuna waa saxiixinayaa wuxuu tilmaamayaa fadliga dikrigu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada wuxuu ku yidhi ma idiin sheegaa camalladiinna waxa ugu khayr badan uguna dahirnaan badan oo ugu wanaag badan allah agtiisa wa askaaha cinda maliikikum wa arfaciha fii darajaatikum xagga derajooyinkana ugu korraynta badan oo derajada lagu helayaa ay tahay arfacu darajaat idinka khayr badan inaad xoolihiinna bixisaan dahab iyo fidaba inaad sadaqadaysataan idinka khayr badan idinka khayr badan jihaadkii inaad gaalada la gashaan oo ay idin garaacaan iyagana aad garaacdaan intaasoo dhanba camal idinka khayr badan ma idin sheegaa waa cajiib camalka jihaadka ka khayrka badan oo sadaqaadka ka khayr badan dahabkiiyo fidada la bixiyo oo derajo ahaan yacni markaa koryeelista badan oo derajadiisu u koraynta badan tahay derajada lagu helaya waa camal aad iyo aad u fadli badan waxay yidhaahdeen bala haa nooga warran wuxuu waa dikrullaahi tacaala waa xuska allah la xusayo assu'aalu mucaadun fi ljawaab su-aashu waa mid jawaabta lagu soo celiyey marka macnuhu wuxuu u dhacayaa camaladiina waxa ugu khayr badan uguna dahirnaan badan uguna korayn badan xagga darajaadka kana fadli badan intaaba dahab iyo fida la bixiyo iyo jihaad la galo intaba ka wada khayr badani waa dikriga allah la xusaayo dikrigi waa sahlan yahay waa fudud yahay ya haddana fadligiisu waa weyn yahay fadligiisu waa weyn yahay asxaabta qaarkood dikriga ilaahay aad bay u badin jireen abu hurayra waxaa la sheegaa tasbiix iyo istikfaarba laba iyo toban kun ayuu maalin kasta la iman jiray maaha maalmaha qaarkood inuu maalina samayn jiray maalina ka tegi jiray ama maalina duuna daalik kulla yowm laba iyo toban kun inuu la yimaado ayuu markaa samayn jiray ya marka dikriga ilaahay ee farabadsiga la farabadsanayo waxaa ku jira fadli weyn waxaa kaloo laga qaadanayaa camal hawl yar inay dhici karto camal ka dhib badan inuu ka fadli bato waayo dikrigi waa hawl yar yahay ashyaada qaarkoodoo laynoo sheegayna waxa weeye waa ka adag yihiin hadday tahay xoolihii dahabkaiyo fidada in la bixiyo iyo hadday tahay jihaadkii mid walba camalladiina si caamaba loo sheegay alaa unabi'ukum bikhayri acmaalikum ya marka isagoo dikriga hawl yar yahay ayaa haddana fadligiisi weynaansha badan yahay xadiidka dabcdaha qaarkoodna waa can sacd bni abi waqaasin radia allahu canh annahu dakhala maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam cala imra'atin wa bayna yadayha nawa aw xasa sacdi bn abi waqaas waxa uu sheegay annahu sacad dakhala inuu soo galay maca rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisa cala imra'atin qof dumara inay u soo galeen wa bayna yadayha nawan aw xasan tusabbixu bih iyada oo qofkaa dumara horteeda ay ku sugan tahay yani laftimireedda ay ku sugan yihiin aw xasan ama quruuruxuu ku sugan yahay quruuruxa ama laftimireedadaasoo tusabbixu bihi ay ku tasbiixsanayso ay ku tasbiixsanayso wax aw laysugu cadfay haddii damiir loo celiyo damiirka loo celiyo waa la ifraadiyaa waxaa laga dhigaa mufrad sidaas aawadeed buu u yidhi nawan aw xasan tusabbixu bihi ee tusabbixu bihimaa aynu aanu u odhan waidaa ra'w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha mawaadic badan bay qur-aan ku soo aroortay adigu hal mawdic baa dhacday iyadoo aw laysugu cadfay damiirka loo celinaayo in laga dhigay musanna laba laga dhigay in yakun haniyan aw faqiiran faallahu wlaa bihima bihi lama odhana bihima baa la yidhi binafsi alqur'aan taa culammadu waxay yidhahen waa ka duwantaho kan loo markhaati kacayo ayaa hadduu hani yahay iyo ka lagu markhaati furayo mashhuudu lahu iyo mashhuudu calayhi mid walba wuxuu noqon karaa hani mid walbana wuxuu noqon karaa faqiir mid waliba wuxuu noqon karaa hani waa mid eh, loo markhaati furayo iyo mid lagu markhaati furayo ile shahaadadii baa laga warramayey marka kii loo markhaati furayey iyo kii lagu markhaati furayey labada mid walba wuxuu noqon karaa faqiir buu noqon karaa iyo hani mid walba marka gees walba hanigii waa geli karaa hanigii inuu noqdo mashhuudu lahwgi iyo mashhuudu calayhga faqiirkiina noqdo mashhuudu iyo mashhuudu calayhga sababtaasaa loo yidhi fallaahu wlaa bihimaa oo labada loogu celiyey yidhahdeen culammadu faqaal wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam sida laga sheegaayo alaa ukhbiruki ma kaaga warramaa bima huwa aysaru calayki min hada yacnii mid kaaga fudud arrinkan ma kaaga warrama aw afdalu ama kaaga fadli badan ma kaaga warramaa labada mid buu yidhi ma aysar buu yidhi mise afdal buu yidhi faqaal waxa uu yidhi subxaana allahi cadada maa khalaqa fi asamaa allah baa xumaan ka nasahan tirada wuxuu samada ku abuurayee makhluuqaada cadadkooda ayuu allah xumaan ka nasahan yahay aan xumaan ka hufaya ka nasahaya wa subxaana allahi cadada maa khalaqa fi lard allah baa xumaan ka nasahan waan u cadada maa khalaqa fi lard waxa uu makhluuqaad arlada ku abuuray tiradooda qadar leeg subxaana allahi cadada maa bayna dalik allah baa xumaan ka nasahan waxa cirarkiiyo dhulka u dhaxeeya ee makhluuqaad ah tiradooda yani tasbiix la qadar ah oo la tiro ah baan allah u tasbiixsanaya wa subxaana allahi cadada maa huwa khaaliq allah baa xumaan ka nasahan cadada maa huwa khaaliq waxa uu allah markaa abuurayo tiradooda ayaa marka xumaan ilaahay ka nasahan yahi oo aan rabbi ka nasahaya u tasbiixsanaya wallahu akbaru mila dalik allah baa wax walba ka weyn mila dalik intaasoo kale yani cadadka makhluuqaadka walxamdu lilaahi mila dalik walxamdu mahadoo dhan lilaahi allah bay u sugnaatay ama allah baa la gaara mila dalika intaasoo kale waa cadada khalqi illah walaa ilaaha ila allahu mila dalik walaa ilaaha ila allah mid la caabudaa xaq ma aha ila allah allah mooyaane ama mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah mooyaane la macbuuda bixaqin mawjuudun ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane xaq kollayba in la qadaraa waa lagama maarmaan ama khabarkii ha laga dhigo ama sifadii ha laga dhigo ama ha lagu tacalluq siiyo bixaqin ha la yidhaahdo oo xaqun markaad tidhahdo waxay akhbari kartaa inay khabarkii tahay iyo inaad kownka caamkaa ka dhigto khabarkii aad sifa ka dhigto ila sifadana marka la garanaayo in la xadfaa waa dhacdaa waayahay mila dalik intaasoo kalean allah yani markaa u tawxiidsanaya walaa xawla walaa quwata ila billah wax markaa tab ah oo noo sugnaatay ma jirto iyo wax awood iyo xoog oo noo sugnaatay ma jirto ilaa billaah ay ilaa biicaanati illaah kaalmada ilaahay xaalaannu ku dheehannahay mooyaane xaal kale tamar iyo tabtoonna nooma sugnaan aanu wax ku samayno ama aanu wax kaga tagno ama aanu dhaqdhaqaaq ama xasilloonni kula nimaadno mila dalik intaasoo kale waa cadada khalq illah rawaahu tirmidiyu xadiiska waxaa soo wariyey tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiiun xasan waxaanuu yidhi waa xadiis xasan ah tirmidi xadiiska waa taxsiiniyey laakiin kharaabuu kollay ugu daray waan filayaa culamada qaarkoodna kollay xadiiska waa daciifiyeen sheekh albani wuxuu ka mid yahay culamada daciifinaysa oo xadiiska asalkiisa wuxuu ku sugan yahay muslim waa soo marnay marka isagaan marka waxa weeye quruuraxa iyo laftimireedyada iyo inay ku tasbiixsanaysay aanay ku jirin baynu ku soo marray xadiiska xadiiskii juwayriye marka ziyaadada caynkan ahee tilmaamaysaa wa bayna yadayha nawan aw xasan tusabbixu bih ziyaadada caynkaasi shaahid male sanadka xadiiskana waxaa ku jira majaahiil ragaan aan la garanayno cid tawhiiqisay jirin ayaa ku sugan nin khusayme la yidhahdaa ka mid yah marka riwaayadani waxa weye waa daciifa saas aaweed baa sheekh albani wuxuu odhanayaa waa munkara waa munkara tirmidina taxsiinka uu sheegaa waa taxsiin ligayri haaliban waliba markuu hariibnimo iyo raaciyo waa kasii xag jirtaa yacni waxa weeye dacfigeedu waa muuqanaya haddii waxa weeye marka sanadka wax ka yimaadaan yani waa saas xadiiska dee waxa weeye inta kale shaahid waa leedahay laakiin waxaan shaahid lahayn qadarka ku saabsan nawan aw xasan qadarkaas nawan aw xasan xadiiskan baa la gaar ala calaa kulli xaal qadarka nawan aw xasan sida sheekh albaani taxqiijiyey shaahid male saas aawode ma sugnaa waxaanu idhi dhammaan waxaa ku soo arooray mawduucaas ama tilmaamaya waxaweye saxaabada qaarkood inay quruurux ku tasbiixsan jireen ama yani marka inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam arkoo taqriiriyey kullu dalika waa daciifu ma asixin waxyaalaha la sheegay waxaa ka mida in la yidhaahdo saxaabada qaarkood waxay lahaayeen tax dheer oo markaa waxa weeye ay ku tasbiixsadaan maxay sheegayeen mid kun xabo ah ya kun xabo inte ya ayay waxay yidhahdeen abu hureyra ku tasbiixsan jiray hebel kale isaguna intaas in laeg oo intaa iyo intaa ku tasbiixsan jiray calaa kulli xaal kullu dalika waxa weeye waxba kama asixin masalada caynkaasna sheekh albaani wuxuu ka qoray rasaa'il buu ka qoray cidna waa isku radiyeen kitaabka naylul awtaarku wuxuu soo aroorinayaa aahaarta nooca ku saabsan aahaartaana kolley waxaad mooddaa inuu soo dhoweynayo aahaartaa saxaabada laga sheegayo laakiin calaa kulli xaal xujadu waxay ku xidhan tahay de taxqiiqa markaysaga la eego oo riwaayaadkii markaysaga la baadho taasay markaysaga ku xidhan tahay saas saxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen inay quruux ku tasbiixsan jireen iyo wax la mid ah wax ka asaxo ka sugnaaday ma jiro waa jirtaa in aasaar la soo wariyey mowduuca ku saabsan laakiin waxa waxaweeye kama sugna wax ka asaxayna ma jiraan faraha in lagu tasbiixsado ayaana sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam ee qawliga ah iyo ta ficliguba ku yimaadeen ta waa ku timiyo nebigu ficil ahaan wuxuu ugu tasbiixsaday farihiisa kaana yacqidu tasbiixa biyamiinih xadiiska abi daawuud tasbiixda wuxuu ku gunti jiray midigtiis addamaarta caqdigu waa maxay waa in faraha la laabo haddee waxaa la isweydiiyaa sida loo tasbiixsanayaa ma sidaa xubnaha ah subxaana allah subxaana allah subxaana allah mase sida loo tasbiixsanaya waa in faraha la laabayo xadiisku wuxuu sheegayaa kaana yacqidu hal hada caqdun mise caqdigu waa laabista yani waxa weeye caqdigu waa laabista weeye wa caqada alaaan wahamsiin yani caqdi iyo xalli baa jira furis la furo faraha iyo in caqdi lagu sameeyo marka waa xalli iyo caqdi waayah kaasi waa sunnada ficliga ah hadduu xataa qofku xubnaha ku tiriyo dee sunnada qowligaa haddii la eegana nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dumarkii wuxuu amray inay tasbiixsadaan wacqidna bilanaamil faraha caaradooda ku gunta anaamilku waa maxay waa atraafu lasaabic faraha guntooda lama odhan wacqidna bilanaamil faraha caaradooda ku gunta xadiiska abi daawuudka isaguna waa haabit inay tahliish iyo tasbiixda la yimaadaan faraha caaradoodana ku guntaan ayaa nabigu amray calayhi salaatu wasalaam dumarkii waxaanu ku yidhi fa innahunna mas'uulaatun wa mustanaqaat waayo farahan waa la weydiinayaa waana laga hadlinayaa yani waa markhaati kacayaan ya far kastaba inta goor ee uu ku tasbiixsaday bay markhaati kacaysa aakhiro saddex malyanoo goor bay ugu tasbiixsaday afar malyan shan malyan haakada taasina waa faa'iide ziyaada marka sunnadii qowliga ahayd iyo tii ficliga ahayd bay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku timi faraha in faraha lagu tasbiixsaday ku timi markaa saas aawadeed sunnadu waa saas weeye bacdu ahlicilmi xadiidkan nawaaga sheegaya ama aahaarta saxaabada laga sheegayo waxay u qaateen in wax ka sugan yihiin saas aawadeed waxay yidhaahdeen haddii aan eh, istusnimo iyo riyaa iyo wax la mida iyo muujin la muujiye iyo lala imanin oo si hoose qofku markaysa markaa ugu tasbiixsado waqhtiyada qaarkood bishuruud bay waxay yidhahdeen dhibi kuma sugna laakiin muujinta la muujinayo oo yacni waxa weeye tadaahurkaoo kale la samaynaayo ama riyaa iyo wax la mida lagula imanayo ama shicaar ahlu bidac oo kale ay markaysa markaa noqoto yacni ashyaada noocaasa waa diidayaan iyada laakiin sida salaamadu ku jirtaa waa in la iska daayo weeye axaadiista iyo aasaartana maadaama aan waxba ka sugnayn sida sunnada lagu kaaftoomo baa khayrku ku jiraa xadiiska kun iyo afar boqol iyo koob iyo konton wa can abi muusa radia allahu canhu qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam alaa adulluka cala kanzin min kunuusi iljanna abi muusa alashcari waa cabdullaahi bnu qays waxau idhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu igu yidhi alaa adulluka ma ku tusiya calaa kanzin min kunuusi iljanna khasnad ka mida khasnadaha jannada ma ku tusiya faqultu balaa yaa rasuul allah waxaan idhi haa rasuulka ilaahay oo itusi qaala waxau ihi nabigu calayhi asalaatu wasalaam laa xawla walaa quwata ila billah laa xawla wax tabi nooma sugnaan walaa quwata wax awood iyo xoogina nooma sugnaan oo aanu dhaqdhaqaaq ku samayno ama xasilooni kula nimaadno ama camal kula nimaadno ama wax kaga tagno ilaa billaah ilaahay kaalmadiisa inaanu ku dheehannahay mooyaane xaal axwaasha ka mid a nooma sugnaanin xaal aanu ku dheehannahay mooyaane kaalmaynta ilaahay una kaalmeeyo kaalmada ilaahay baanu ku awoodi karnaa iskaya uma awoodi karno biduuni icaanat illah ma kari karno muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu ku tusinayaa dikriga laa xawla walaa quwata ila billaah inuu fadli badan yaha laga qaadanayo oo nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam khasnad ka mida khasnadaha jannada taasna waxay ku tusinaysaa in laga faa'iidaysto towxiid bayna sheegaysa laa xawla walaa quwata ila billaah waa nafyi marka waa towxiid allah la waxiday tawxiidkiiba ka midta haakada qofku wuxuu ka beri noqonayaa inuu awood sheeganayo wuxuu tala saaranaya umuurihiisa u bandhigaya allah allah baanu tala saaranaya sheekh albani wuxuu yihi marbaa mid su-aal weydiinayey baa markiisa markaa xoogaa aadaabtiisa dee wax ku sugnaaya markaasaa wuxuu hariibsadaa shiikhu sheegay markaasuu laa xawla walaa quwata ila billah aayarkii hadalka ku lahaa baa ku yidhi markaasuu daa'iman xawqil fa inaha kanzun min kunuusi iljanna weligaa laa xawla walaa quwata ila billah iska dheh waayo waa khasnad ka mid a ah khasnadaha jannada baabu dikri illaahi tacaala qaa'iman wa qaacidan wa mudajican wa muxdisan wa junuban wa xaa'ida ila alqur'aan baabu dikri illaahi tacaala kani waa baabka ku saabsan dikriga ilaahay ay baabun fii xusida allah la xuso waa baab ku saabsan allah la xusaayo qaa'iman xaaluu addoonku taagan yahay uu allah xusaayo wa qaacidan iyo xaaluu addoonku fadhiyo inuu allah xusaayo wa muddajican iyo xaal addoonku jiifo inuu ilaahay xusaayo wa muxdisan iyo xaaluu weyse jaban yahay inuu addoonku ilaahay xusaayo wa junuban xaaluu addoonku janaabo qabo inuu allah xusaayo wa xaa'idan iyo xaalay qofka dumarii dhiiggii caadada ay leedahay xaydku ay ku sugan tahay inay allah khusayso ila alqur'aana marka qur'aanka laga reebo dikriga ilaahay qur'aanka marka waxaa laga reebayaa labada qaybood ee dambe inta kale maaha wa junuban wa xaa'ida falaa yaxilu lijunubin walaa xaa'id falaa yaxilu ma xalaal aha ay huwa qur'aanka akhrinta la akhrinayaa lijunubin mid janaabo qaba uma xalaal aha labyadhadi kuu doono ha noqdo walaa xaa'idin qof dumaroo dhiigga caadada lena xalaalu ma aha dhiigga xaydka ama xaylka ama caadada dhiigga qof dumaroo oo leh qur'aanku uma xalaalaha laa taabashadiisa walaa akhrintiisa junubkana waa saas i leeg labka iyo dhadigana mid walba junub baa la yidhahdaa rajulun junub wa imra'atun junub mid walba waxaa la odhanaya junub ayaa la odhanaya marka xuska allah in la fara badiyo xaal walba allah la xuso ayaa laga qaadanaya oo dikriga ilaahay mar walba lala yimaado qur'aan kaste haddii alxadath alakbar uu jiro sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa inaan la akhrinayn waana masalo khilaafiya culamadu isku khilaafsan yihiin culamo badani ama badanka culammaduba waxay qabaan inaan markaa la akhrinayn qofkii dumara ee labada dhiig mid ahaan leh ama dhiiggii xaydka ama dhiiggii nifaaska qur'aan ma akhrinayso yacni inay akhridaa uma bannaana waa sida in badanoo culammada ka midi ku tageen qofkii janaabada qabay lab iyo dhadigba isaguna inuu qur'aan akhriyaa uma bannaana taabashada ay qur'aanka taabanayaan ama musxafka taabanayaanna uma bannaana calaa kulli xaal masalada taabashada ku saabsan iyada waxaweye ishkaal male inaynay marka waxaweye taabanaynin waan laa yamasa alqur'aana ila daahir qur'aanka ruux daahira mooye ruux kale ma taabanayo aayadda lafteedana culamada qaar baa ku fasiray laa yamasuhu ila almutahharuun inkastoo taawiil kale jiro oo culammada xoogaa isku khilaafsan yihiin markaa taa taabashada ku saabsan kullayba waa inay taaban gabadhii qofkii dumar ahayd ee labada dhiig mid ahaan lahayd ama dhiigga xaydka ama dhiigga nifaaska dhiigga dhalmada qofkii janaabada qabayna waa inaan musxafka taaban taabashadaa waa in layska ilaaliyaa sida saxiixa ma bannaana inay taabtaan uma bannaana ama akhrinta la akhrinaayo oo iyadoo biduuni masi lmusxaf qofkii alxadas alakbar uu ku sugnaa ama janaabo qabay ama qofkii dumaree labada dhiig mid ahaan lahayd in qur'aankii ay akhriyaan madaahibtu kolley waa ku kala duwan yihiin aqwaal baana ku sugan kolley min xaysu daliil waxaa arjaxa in akhrintu ay bannaan tahay biduuni masi lmusxaf saasaa xagga daliil qawisan laakiin culamo badan oo shaaficiyadu ka mid tahay waxay ku tageen inay xaaraantu inay bannaanayn axaadiista mawduuca ku soo aroortay ee loo deliishaday inay xaaraan tahay inay akhriyaan qofkii janaabo qabay ama qofkii dumara ee labada dhiig mid ahaan lahayd qur'aankii korka inay ka akhriyaan inay u bannaanayn loo deliishaday axaadiistaasi waa axaadiis daciifa sida culammada muxadisiintu ay caddeeyeen waxa ugu roon oo ugu xoog badan xadiiska tilmaamaya nebiga calayhi salaatu wasalaam qur'aanka wax ka celin jiray oo aan ahayn janaabada ma jirin xadiiskaasaa ugu xoog roon isagana sixadiisa waa laysku khilaafsan yahy bacdu ahlicilmi waa quweeyeen wa bacdu ahlicilmina waa daciifiyeen waxay dhahan waa daciif axaadiista kale oo dhan waxaa markaa iska waadixa dacfigooda waa waa xadiis daciifa laakiin xadiiska ugu rooni waa xadiiska tilmaamaya nabiga calayhi salaatu wasalaam shay qur'aanka ka celin jiray ma jirin akhrintiisu akhrinaayo aan ahayn janaabada xadiiskaana culammada qaarkood ha quweeyaan laakiin bacdu ahlicilmi waa daciifinayaan waxay leeyihin isaga laftiisa sanadkiisu waa daciif culamada daciifisana waxaa ka mid ah sheikhu alalbani waghayruh mar labaadka hadduu asaxo dalaaladiisa yacni khilaaf ku jira muxuu ku tusinayaa ma taxriim buu ku tusinaya hadduuba asaxo fardan wa taqdiiran mise wuxuu ku tusinayaa cala aqali karaaho waxay culammada qaarkood yidhahdeen hadduu isaga laftiisu sugnaan lahaa wuxuu faa'iidayn lahaa inay karaahiyo tahay oo laga fiican yahay ayuu tilmaami lahaaye taxriim kama cadda oo siiqadani inay xaaraan tahay ma caddaynayso calaa kulli xaal adilada caamkaa bay deliishanayaan culamada odhanaysa waa bannaan tahay xadiiska caaisha inoo iman doonaa ka mid yahay iyo adilada caamka ee dikriga ku soo aroortay qur'aankuna waa afdalu dikri maa dikri ka ugu fadliga badnaa waayahay qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi ina fii khalqi alsamaawaati waalardi wakhtilaafi alleyli walnahaari laaayaati liuli lalbaab ina fii khalqi asamaawaati waalard cirarka iyo dhulka abuurkooda waxa ku sugnaaday wa ikhtilaafi alleyli wannahaar iyo isweydaaradka isweydaaranayaan habeenkiiyo maalintu ee marba mid siyaadayo ama midna imanayo midna tegaayo la'aayaatin liuli lalbaab waxa ugu sugnaaday la'aayaatin aayado iyo calaamaad ilaahay awooddiisa iyo waaxidnimadiisa lagu aqoonsanaayo waxay ugu sugnaatay liulil albaab kuwa caqliyada wanaagsan u saaxiibkaa bay ugu sugnaatay ma kuwii ku waana qaadanaya waa kuwii ku cibro qaadanaya aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa junuubihim ulil albaabku wa ayo man hum aladiina kuwii weeye ay hum aladiina yadkuruuna allaha allah xusaayey qiyaaman xaalay taagan yihiin allah xusayey wa qucuudan iyo xaalay fadhiyaan allah xusayey wa calaa junuubihim iyo dhinacyadooda xaalay u jiifaan allah xusaayey ama ulil albaabkaasoo aladiina kuwaasoo ulil albaabka laga sifeeyo ama ficil loo qadaro acnii waxaan u jeedaa aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman waqcuudan wacalaa junuubihim waxaa laga tilmaamayaa xaal walba inay allah xusayaan qofkuna axwaashiisu saddexdaa xaaladood buu haaliban noqonaya maruu taagan yahay maruu fadhiyo maruu jiifo saasuu noqonaya marka xaal walba in allah lagu xusaayo ayaa laga qaadanaya xadiiska iyo labiyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo saddex iyo lixdan can caaishata radia allaahu canha qaalat caaisha waxay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam yadkuru allaha tacaala cala kulli axyaani rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray yadkuru allaha tacaala mid allah xusa ayuu ahaan jiray tacaala allah isagaa koreeye calaa kulli axyaani wakhtiyadiisoo dhan ilaahay waa xusi jiray calaa kulli yadkuru bay ku tacalluqdaa rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka wakhtiyadiisoo dhan allah wax xusi jiray waxaad soo gelaysaa xaal weli uu ku sugan yahay maruu taagan yahay maruu fadhiyo maruu jiifo maruu weyse qabo maraan weyse qabin maruu junub yahay maruu khalaa ku jiro maraanu ku jirin ilaa waxay ka mid tahay axwaashay ka mid tahay yacni xaal walba ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan markuu ruuxu xaajada u fadhiyo oo dantiisa gaarka uu gudanayo yani uu isdijoonayo yani xaalka noocaasoo kale waa makruuh bay yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkood in allah la xuso xaaladda caynkaasa in allah la xuso waa makruuh bay yidhahdeen laakiin calaa kulli xaal daliil saxiixa looma hayo daliil saxiixa looma hayo xadiiska ku soo aroorayna waa daciif ma asixin cumuumka xadiiskan baa la deliishanaya saxiixa kaana yadkuru allaha tacaala cala kulli axyaani a'immada qaarkoodna ay u deliishadeen waxaana filayaa bukhaari laftiisu inuu u daliishaday inuu marka waxa markaasna ilaahay in la xuso inay tahay kollay a'immada qaarkood waa u daliishadeen xadiiskan cumuumkiis waa u daliishadeen marka xaal walba in allah la xusaa laga qaadanayaa aynay maxmuud tahay mar walba in allah la xuso axwaashan soo gelaysana waxaa ka mid a markuu tahaaro qabo ruuxu iyo marka uu weyse jaban yahay iyo markuu janaabo qabo iyo markaanu janaabo qabin mar walba allah waa xusaya mar walba allah waa xusayaa marka xuska ilaha in la badiyo xaal walba allah la xuso baa laga qaadanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam dee ilaahay baa dhowro isagu macsuum buu ahaa laakiin macsida waxay yidhaahdeen culammadu innaga macaasiba inaga suuragal ahoo dee marar badan inaga dhacayse shaygii macsida ahaa in ilaahay lagu xuso ma aha bay yidhahdeen ya waxaan maqli jiray dadka qaarkood waxay odhan jireen macaamada qaar ay odhan jireen waxa weeye ruuxa fiidkii seexda tuugga soo jeeda ka fadli badan markaas muxuu kaga fadli badan yahy dee kuluu bismillaahi yidhaahdo oo baqashada u baqayo bismillaahi kuluu yidhahdana isagaa ka fadli badan oo dee tuugada in bisimka loo qabtaa waaba xaaraanoo ma bannaaneen ya iyada lafteeda lagu dambaabaya waa istikfaaf dee ilaahay magaciisii la khafiifsanayo yani noocaasay noqonaysa halka in allah xuso maaha calaa kulli xaal macaasida in eh, dikriga ilaahay lagula yimaado ta noocaasi marka waxaa mid eh, yani marka munaasiba ma aha oo macsidii marka waxa magac ilaahay lagu xusi maayo oo dikri lagula iman maayo haddii allah la xusayo waa in marka macsidii xumaantii laga baxa xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa afar afar boqol lixdan وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال low ana axadakum ida ataa ahlahu qaala bismi illaah nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam low anna axadakum haddii midkiin idaa ataa ahlahu markuu haweenaydiisa u tegaayo yacni u galmoonayo qaala uu yidhahdo bismi illaah magaca allah baan ku bilaabaya allaahumma ilaahayow jannibna ashaytaana shaytaanka naga dheereeyo naga foge wajannib ashaytaana maa rasaqtana shaytaankana ka fogay oo ka dheeree maa razaqtana ay aladii rasaqtanaahu kaad nagu arsaaqday ilaahu shaytaankana ka fogay faqudiya baynahumaa walad faqudiya markiisa la qadaro oo loo qoro waa qadaagii qadarka ahaa baynahumaa dhexdooda waladun ilma loo qadaro inuu habeenkaa calool galo lam yadurahu shaytaan shaytaan waxba ma yeelo shaydaan ma dureeyo shaydaan ma dhibaateeyo mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay eh? ah, saasuu qora eh, nusakha qaar waxa la yidhi waxay qorayaan fa innahu in yuqadar baynahuma walad haddii dhexdooda loo qadaro ilma loo qadaro laakiin nusakha nuskhadan iyo tasharaxu ku qoran yahay iyo eh, tan waxa weeye markaa daarulminhaaj iyo waxay qorayaan faqudiya baynahuma walad faqudiya dabeed la qadaro waa qadaagii qadarka baynahumaa dhexdooda waladun ilma loo qadaro waladka waxaa loo jeedaa uun mawluud marka inankii iyo inantii mid walba waa walad waa facal bimacnaa mafcuul yacni walad in lagu gaar yeelo inanka waa curfi xaadis ah curfi soo darriye weeye laakiin asal ahaan fii lugati alcarab inanka iyo inanta mid walba walad baa laodhan jiray ma itakhada min walad haddamaarata yuusiikum allahu fii awlaadikum lildakari milu xadi alunhayayn waa facal bimacnaa mafcuul lam yadurahu shaytaan shaytaan waxba yeeli maayo shaytaan waxba yeeli maayo marka qaar riwaayadka qaar waxay ku kaaftoomayaan lam yadurah oo shaytaanka aan lagu darin laakiin uun faacilku kollay uu iska noqonayo un shaytaanka damiir ee shaytaanka u noqonayo ay huwa riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan lam yadurahu shaytaanu abada shaytaan weligii waxba ma yeelo muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa dikriga lala imanayo marka uu ninku galmada la imanaayo galmadii xalaasha ahayd marka la samaynaayo lala imanayo in magaca ilaahay lagu xuso oo la yidhaahdo bismi illaahi allahuma jannibna ashaytaana wajannib ashaytaana maa rasaqtana waa dikriyo ducaa magaca allah baa lagu bilaabaya yacnii shaygii magaca ilaahay lagu bilaabaa ee xalaal ahi waa barakoobaa isimkii ilaahay baa loo qabanayaa bismi illaah iyadoo qalbigana markaa waxba soo xaadirnay allahna waa la baryaya allahuma jannibna ashaytaana wa jannib maa rasaqtana ilaahu shaydaan naga dheere ma naga fogee waxaad nagu arsaaqdayna shaydaanka ka fogee ya risiq waxa leh wixii lagu intifaaco dhan hadda maaragta marka waxa weeye galmadii dee arsaaqday ka mid tahay ubadkina arsaaqdu ka mid yahi ubadkina arsaaqdu ka mid yahi marka haddii ilmo loo qadaro habeenkaa inuu calool galo ilmahaa shaytaan ma duraynaayo waxba yeeli maayo lam yadura waxaa loo jeeda hadday tahay waxa weeye markaa suuxin iyo yacni masigii inuu dureeyo oo markaysaga xanuun yacni markaa uu dhibaateeyo uu suuxiyo shaytaanku markaysa markaa yacni u dhibo oo markaa marad iyo xanuun uu ku dhibo ya iyo inuu markaa dembiyo waaweyn iyo waxyaalaha inuu ku rido ku dhibo labada noocba waa soo gelaya adararu lbadani waadararu addiini xagga diin ahaan iyo xagga markaa badan ahaan mid walba inuu u dhibo ayaa markaa waxaa soo geliya hadday dhacdo iyadoo markaa ruuxu sidaa sameeyey oo bisimka ilaahay u qabtay oo uu ducadaa akhriyey oo sidaa uu ku bilaabay dabeedna ilmo calool galay habeenkaas in dhibaatooyinkaasi ku yimaadeen ya oo shaytaankii dhibaateeyey hadday taasi dhacdo waxaa la odhanayaa min nafsika utiid xagga naftaadaa lagaaga yimi oo yaqiinta qalbigaaga iyo markaysa markaa waxaan ikhlaaskii aad ku odhanaysay iyo yacni markaa taas baa marka waxa weeye yacni markaa naqsigu ka yimi waayo shayga la yidhaahdo ruuxa waxaa sameeyaa ama sidaa yidhaahdaa waxaasuu helayaa hadduu wixii waayo waxaa la odhanayaa dee waxa weeye shuruudihii baa wax dhinaayeen oo shay yacnii markaa sababtu musababka wuxuu uga dhashaa biistifaa'i shuruudihi wa intifaa'i mawaanici maanic diidaya waa inaanu jirin oo ka baajinayn shardiyaduna waa inay dhammaystiran yihiin shardiyaduna waa inay dhammaystiran yihiin yacni saas weeye markuu odhanaayana ballanqaadka uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa inuu ku kalsoonaadaa waa inayna soo odhan bal hadda tijaabi markaysa markaa inay saa noqoto waa inay noqotaa inuu sidaa ictiqaadiyo oo markaysaa uu rumeeyo marka uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo yaqiin iyo ikhlaasna deedna uu ku yidhaahdo isagoo ku kalsoon wacdigaa iyo ballanqaadkaas waa inuu yidhaahdo ikhlaas iyo yaqiinna ku yidhahdo yacni saas wey qalbigana soo xaadiriyo marka waxaa laga qaadanayaa in galmada lafteeda magaca allah lagu bilaabaayo galmada lagu bilaabayana waa galmadii xalaasha ahayd wey waayahay waxaa laga qaadanaya yani dikriga iyo ducadaasi barakaday leedahay baa laga qaadanaya baabka baabu maa yaquuluhu cinda nawmihi waistiqaadih wuxuu u baab yahay wuxuu odhanaayo hada baabu maa kii baabkiisa weeye yaquuluhu shakhsigu odhanaayo cinda nawmihi hurdadiisa agteeda waistiqaadihi iyo baraarugiisa agteeda yani marka waxa uu odhanayo ayuu u baab yahay yani markuu seexanayo muxuu odhanayaa markuu hurdada ka toosee ka kacana muxuu odhanaya xadiiska kun iyo afar boqol iyo afar iyo konton dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqoliyo shan iyo lixdan can xudayfata wa abi darin radia allaahu canhuma qaala xudayfe iyo abi dar labadaba allah raalliha ka noqdee waxay yidhaahdeen kaana rasuulullaahi llahi sala allahu aleyh wasalam idaa awaa ilaa firaashi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray idaa awaa markuu u iisho u dunmo yacni uu iisho ilaa firaashihi gogashiisa uu iisho qaala wuxuu ahaa mid yidhaahda bismika magacaagan allaahumma yaa allaahu allaahow axyaa ku noolaanaya wa amuutu ku dhimanaya bismika waxay ku tacalluqaysaa axyaa wa amuutu ayay ku tacalluqaysaa waida istayqada markuu baraarugana qaala wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatanaa wa ilayhi annushuur alxamdu mahadoo dhan lilaahi ilaahay baa la gaara allah baa la gaara ilaaha xaqa ah baa la gaara ama mutaystay alladii kaasoo axyaanaa na nooleeyey bacdamaa amaatanaa markuuna dilay dabadeed ayuu na nooleeyey allahaasaa mahadi u sugnaatay wa ilayhi nushuur xaggiisaoo keliya ayuu ahaaday yacnii soo celintu soo noolayntu oo marka khalaa'iqda la soo nooleeyo xagga allah baa loo celinaya annushuuru alixyaa alixyaau bacda almowt rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa dikriga la odhanaayo marka la seexanayo iyo dikriga la odhanayo marka hurdada laga baraarugo laga tooso marka la seexanayo waxaa la odhanayaa bismika allaahumma axyaa wa amuut magacaagaan ku noolaanaya kuna dhimanaya allaahumma ya allaahu allaahu ya allaahumana waxay la macno tahay ya allaahu ama yallaahu ayaa la macnota marka dikrigaas in lagu seexdo oo marka la seexanayo la yidhaahdo ayaa laga qaadanaya marka la seexanayo insaan la yidhaahdo ayaa laga qaadanayaa oo khaas ahaan waxay ku soo aroortay yacni hurdada marka habeenkii ayay ku soo aroortay markuu soo baraarugana nebigu wuxuu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nushuur ilaahana nooleeyey baa mahadi u sugnaatay markuuna dilay dabadeed xagga allah baana yacni markaa soo noolayntu ahaatiyo soo celintu hurdadu waxay ka dhigan tahay geeri oo kale ka dhigan tahay baraaruguna oo kale ka dhigantahy oo kale ka dhigantahy marka alxamdu lilahi aladii axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushuur marka waa mahadnaq allah loo mahadnaqaayo weeye marka shay kasta oo wanaagsan bisimkana waa lagu bilaabaa xamdigana waa lagu khatimaa wahakada hurdadina waa nicmo ilaahay waa nicmo cadiima qofka haddii seexan waa ku dhaco dee dhibaatooyin badan baa ku imanaya yacni qardadii iyo tabcaankii iyo daalkii yacni wixii oo dhani kama baxayaan awooddiisi waa tegaysa ama teedkiisi waa tegaya yacni waxba nafsad u heli maayo wuxuu cuno yacni waa awooddiisu waa daciifaysa ya maskaxdiisu waa isku daadanaysa yacni hurdada waa nicma cadiima yani nashaadkii firfircoonidii ayaa awooddii awooddiiba ruuxa usoo noqonaysa markuu seexdo isagoo qardaysan oo tabcaana ayuu seexanayaa isagoo waxa weeye markaa firinfircoon oo tabcaannimadii wixii oo dhan ay ka hadheen ayuu marka waxa weeye markaa toosaya maskaxdiisina fresh marka waa nicma cadiima weeye marka nicmada waa in rabbi loogu shukriyaa oo loogu shukri naqaa baabu fadli xiraqi aldikri waannadbi ila mulaazamatiha waannahyi can mufaaraqatiha ligayri cudrin baabu fadli xilaqi dikri xalqadaha dikriga fadligooda ayuu u baab yahay mubtadaa loo qadarayaa haada ah xilaqna waa jamcu xalqa xalqatun xilaq xalqada waxa weeye waa in si gooba oo waageera loo fadhiisto sidaa waageerka ah ee goobada ah marka loo fadhiisto waa xalqa aadaabta majaalistuna sidaasay ahaan jirtay marka waxabay xalqaddaa hore buuxsanto oo meel kastoo bannaan la galo kadib baa xalqadda labaad la fadhiisan jiray aa garanaysaan markaa xadiiskii tilmaamayey saddexdii nin ee nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam nin wuxuu helay xalqaddii meel ka bannaan buu helay ee uu geli karo markaasuu meeshii galo fadhiista nin kalena meel ka bannaan buu waayey markaasuu dabeedna xalqadda dabadeedu fadhiista ninna waa iska tegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii waxa weeye xalqadda soo galay ee meesha bannaan galay ee fariistay yacni waxa weeye dee waa ammaanay waa soo dunmay oo ilaahay baa xaggiisa u dumay xaggiisa u dhoweeyey yani xalqaddu u soo ishay ka kalena waa ka xishooday dadka inuu cidhiidhiyo dhibo maadaama meel aanay ka banaanay allahna waa ka xishooday waa kii sidaa xadiisku tilmaamay inoo keeni doonaba xadiiskii saddexe nin ku saabsanahay baabu fadli xilaqi dikri marka mufradkeedu waa xalqa xalaqa in la yidhaahdo waxay yidhaahdeen culammadu waa luqaya radii'a waa xuntoo ma fiicana yidhahdeen fasiix ma xalaqa lama yidhaahdo mufradkeeda xalqa weeye bisukuuni lam laakiin hadda waxa weeye waxaa iska shaa'ica xalaqa in la yidhaahdo kollay marka waxa yani markaa luqa daarija ama caamiyada loogu hadlaa waannadbi ilaa mulaasamatiha iyo sunnada la sunnaynaayo in la laazimo xalqada xalqada dikriga lagu hayo iyo wanahyu can mufaaraqatiha iyo reebista laga reebaayo can mufaaraqatiha firaaqa laga faaruqayo o laga tegaayo in la reebayo in laga faaruqo laga tago xalqadii dikriga iyo lagu hayey ligayri cudrin cudurdaar la'aan oo qofka haddana cudurdaar haysan waa inaanu ka fogaanu ka tegin lighayri cudrin cudurdaar la'aan waa inaanu uga tegin marka khayrku wuxuu ku jiraa meesha khayrka lagu hayo qofku inuu ka qayb galo taasaa khayrku ku jiraa waxaa lagu helaa dee fadli baa lagu helaa haddii cilmi lagu hayana waxa weeye isaguna waa saasi leh ya oo waxa weeye markaa faa'iido cilmiga laga yaabaa inuu ka korarsado mar labaadkana dee dembidhaaf baa laga yaabaa inuu ka helo qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduuna wajhah wasbir nafsak naftaada ku sabirsii oo ku xabis maca aladiina kuwii la jirkooda yadcuuna rabbahum rabbigood baryaayey ama rabbigood caabudaayey bilghadaati gelin horaada caabudayey rabbigood waalcashiyi iyo gelin dambeedo kuwii rabbigood caabudaayey kuwaa markaa naftaada ku xabisoo yacni ku sabir waxay rabbi caabudayeen yuriiduuna wajha xaalay wejiga ilaahay doonayaan walaa tacdu caynaaka canhum walaa tacdu yaynay tallaabin caynaaka labadaada indhood canhum iyaga xaggooda yaynay ka weecan oo ka lalin ama ka tallaabin bimacnaa cid kale ha uga hanqaltaagin waxaa laga qaadanayaa cidda waxa weeye marka khayrka iyo cibaadada iyo taacad iyo wanaagga ku sugan in waxa weeye lala joogo macooda la ahaado cid ka maran sidaas aan loo hanqaltaagin ayaa laga qaadanaya xadiiska kun iyo afar boqol iyo shan iyo konton wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ina lilahi tacaala malaa'ikatan yaduufuuna fi turuq ina lilaahi allah waxa u sugnaaday tacaala allah isagaa koreeye malaa'ikatan malaa'ig malaa'igtaasoo yatuufuuna fi turuq wareegaaya ariiqyada malaa'igtaasoo yaltamisuuna ahla dikri raadinayo dalbaayo doonaya dadka dikriga iyo xuska ilaahay u ehelka ee u saaxiibka ah bay doonayaan waa malaa'ig sayaaxiinoo arlada wareegaysa waxaanay raadinayaan cidda allah xusaysa ayay raadinayaan faida wajaduu qawman yadkuruuna allaha caza wajal faida wajaduu markay helaan qawman yani markaa dad ay helaan dadkaasoo yadkuruuna allaha caza wajalla allah xusaaya jumladu waxay sifo ka tahay qawman tanaadow way isu yeedhaan halummuu ilaa xaajaatikum kaalaya oo danihiinni u kaalaya halummuu kaalaya ayay isku yidhahdaan malaa'igtu ilaa xaajaatikum danihiinna u kaalaya fayaxufuunahum biajnixatihim fayaxufuunahum way ku markaa geedaamayaan ama ku wareejinayaan oo ku koobaabayaan biajnixatihim garbahooda ila samaa ilaa xagga samada ilaa jihada samada ila samaa dunya ilaa samaa dunyaha xaggeeda laga gaadhaayo ayay garbahooda ku koobaabayaan qowmkaas ilaahay xusaya fayas'aluhum rabbuhum rabbigood baa weydiinaya wahuwa aclamu isagoo allah u aqoon badan walxaal huwa aclamu allah u aqoon badan yahay ayuu su'aalaya maa yaquulu cibaadii addoommadaydu maxay odhanayeen qaala yaquuluuna wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam malaa'igtu waxay odhanayaan yusabbixuunaka way kuu tasbiixsanayeen marka yaquuluuna waxay noqonaysaa malaa'igtii inay jawaabayso yaquuluuna ay yaquulu lmalaa'ika malaigtu waxay odhanayaan yusabbixuunaka way kuu tasbiixsanayeen subxaana allah bay odhanayeen wa yukabiruunaka way kuu takbiirinayeen allahu akbar bay odhanayeen wayaxmaduunaka waa ku mahadnaqayeen alxamdu lilah bay odhanayeen wayumajiduunaka waa ku ammaanayeen oo ku weynaynayeen oo dikri ay kugu ammaanayaan bay odhanayeen fayaquulu wuxuu odhanayaa allah hal ra'awnii miyay arkeen fayaquuluuna waxay odhanayaan malaa'igtu laa wallaahi maa ra'awk maya kumay arag allah baanu ku dhaarannaye kumay arag laa kumay arag laadu waa xarfu jawaabu nafyi marka looga jeedo marka waxa weye e, macnaheedu noqonaysaa maa ra'awka kumay arag markaasaa haddana mar labaad maxay yidhaahdeen wallaahi maa ra'awk allah baanu ku dhaarannay kumay arag marka waxay noqonaysaa inay waxaweye sii adkaynayaan oo tawkiidinayaan waayo inay leeyihiin kumay arag waxaa laga qaadanayaa keliya laada keliya haddana dhaari iyo markaysaga nafyigaa la raaciyey laa wallaahi maa ra'awk kumay arag fa yaquulu wuxuu allah ku odhanayaa kayfa low ra'awnii bal ka warran hadday arki lahaayeen maxay yeeli lahayd qaala yaquuluuna waxay odhanayaan malaa'igtii low ra'awka hadday ku arki lahaayeen kaanuu ashadda laka cibaadatan wa ashadda laka tamjiida hadday ku arki lahaayeen allahow kaanuu waxay noqon lahaayeen ashadda laka cibaadatan qaar kuu darraansho badan xagga cibaadada siday kuu caabudayaan aad u daran tahay waa shadda laka tamjiida qaar kuu darraansho badan bay noqon lahaayeen yacnii weynayntay ku weynaynayaanna aad ay u daran tahay aad u inti wa aksara laka tasbiixa yacni wa aksara laka qaar kuu badan bay noqon lahaayeen tasbiixan xagga tasbiixda tasbiixday kuu tasbiixsanayaan ay aad u fara badantaho oo sidan ay ka badan tahay yacnii cibaado sidan ka badan iyo ammaan sidan ka badan iyo tasbiix sidan ka badan bay kuula iman lahaayeen hadday ku arki lahaayeen fayaquulu wuxuu yidhahdaa allah famaada yas'aluun maxay weydiisanayaan yani maxay weydiisanayaan ma macnuhu dhacya famaada yas'aluunii baa macnuhu dhacaya qaala wuxuu yidhi e, nebigu calayhi salaatu wasalaam yaquuluuna waxay odhanayaan malaa'igtii yas'aluunaka aljanna waxay ku weydiisanayaan jannada jannaday kaa baryayaan qaala wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaquulu allah wuxuu yidhaahdaa wahal ra'awhaa jannada miyay arkeen qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaquuluuna malaa'igtu waxay yidhaahdaan laa wallaahi yaa rabbi maa ra'awhaa maya may arkin allah baanu ku dhaarannaye rabbigayow maa ra'awhaa jannada may arag qaala wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaquulu wuxuu yidhaahdaa allah fakayfa low ra'awhaa bal ka warran hadday jannada arki lahaayeen qaala wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaquuluuna malaa'igtu waxay yidhaahdaan low annahum ra'awhaa hadday arki lahaayeen kaanuu ashadda calayha xirsan wa ashadda laha talaba hadday jannada arki lahaayeen kaanuu ashadda calayha xirsan waxay noqon lahaayeen kuwo u dadaal badan oo siday hadda ugu dadaalayaan si ka daran qaar ugu dadaala bay noqon lahaayeen wa ashadda laha talaba qaar raadinta ay jannada raadinayaan oo dalbayaan oo doonayaan ay ka daran tahay sidan hadda ayay noqon lahaayeen wa acdama fiiha raghbatan qaar waxa weeye markaa ka weyn bay noqon lahaayeen jacaylkay jannada jecel yihiin yihiine ku dadaalayaanna qaar ay ka daran tahay sida hadda ayay noqon lahaayeen yacani raghbada hadda ay u hayaan raghba ka badan bay u hayn lahaayeen qaala fa mima yatacawaduun maxay ka magan yani maxay iga magan gelayeen ma macnuhu dhacaya yatacawaduunanii waa la xadfay marka maxay ka magan gelayeen bimacnaa maxay iga magan gelayeen qaala yaquuluuna yatacawaduuna min annaar waxay ka magan gelayeen bimacnaa waxay kaa magan gelayeen baa loo jeedaa yatacawaduunaka garashada la garanaya la yska xadfay in xadfa fadlatin ajiz in lam yadir waxay maganwaxay kaa magan gelayeen min annaari naarta inaad naarta ka badbaadiso bay dee qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fayaquulu allah wuxuu yidhaahdaa wahal ra'awha naarta miyay arkeen iyadou ilaahay og yahaybu haddana su'aalaha weydiinaya qaala fayaquulu hal ra'awha qaala yaquuluuna qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaquuluuna malaa'igtu waxay yidhahdeen laa wallaahi maa ra'wha maya may arag allah baanu ku dhaarannay may arag naarta may arag fayaquulu wuxuu odhanayaa allah kayfa low ra'awhaa ka waran hadday arki lahaayeen naarta naarta hadday arki lahaayeen ka warran qaala yaquuluuna malaa'igtu waxay yidhahdaan low ra'awha hadday arki lahaayeen kaanuu ashadda minha firaaran waxay noqon lahaayeen qaar marka waxa weeye siday naarta hadda uga cararayaan si ka daran bay uga carari lahaayeen hadday arki lahaayeen wa ashadda lahaa makhaafatan qaar markaa u daraansho badan bay noqon lahaayeen xagga baqashada ay naarta ka baqanayaan siday hadda uga baqanayaan si ka daran bay uga baqan lahaayeen qaala fayaquul nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fayaquul allah wuxuu yidhaahdaa fa ushhidukum waxaan idin markhaati gelinayaa annii qad ghafartu lahum inaan inu dembi dhaafay ayaan idin markhaati gelinaya qaala yaquulu malakun min almalaa'ika wuxuu yidhahdaa malag malaa'igta ka midii malag malaa'igta ka midii wuxuu ku yidhaahdaa allah fiihim fulaanun laysa minhum qowmkan waxaa ka mida hebel baa ka mid ah oo laysa minhum aan ka mid ahayn yaa kuwan ilaahay xusaya midaan ku jirin oo iskala fadhiistay ama iskala socda ayaa ka mida innamaa jaa'a lixaaja dembuu u yimi waxaa laga yaabaa mid marka dadka ka mida inuu u baahan yahay oo uu kaa sugayo oo isleeyahay ku yar dhowow laakiin ilaahay xus iyo wax la mida aan uga dan lahay xaaje adduunye ayuu markaa u yimi fiihim fulaanun laysa minhum ahlu dikrigan kama mid aha kuwan tasbiixsanaya taxmiidsanaya takbiirsanaya ya yani markaa kama mid aha inama jaa lixaaja xaaje adduunye ayuu yimi dan adduunyo qaala allah waxa uu yidhahdaa hum uljulasaa'u laa yashqaa bihim jaliisuhum waa dad fadhiyo weeye oo wada fadhiya oo laa yashqaa bihim aanu ku guuldarraysanayn sababtooda jaliisuhum ka la fadhiya kii la fadhiistaaba khayr baa ka gaadhay muttafaqun calayhi muslim baa isku waafaqay riwaayo waxaa ku sugnayd muslim u sugnaatay can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy sala allahu aleyh wasalama qaal aan riwaayada kalena ahrino ina lilaahi malaa'ikatan sayaaratan fudalaaa yatatabacuuna majaalisa adikri ina lilaahi allah waxaa u sugnaaday malaa'ikatan malaa'ig malaa'igtaasoo sayaaratan socod badan oo sayaaxiin ah waa kuwa arlada wareegaya soconaya oo majaalis dikri iyo wax la mida ku wareegaya mawdican fudalaa'a iyo fudalan iyo fudulan nusaha qaar waxay qorayaan fudulan fudulan buu idin qoray soo maa marka dabdiga calaa kulli xaal isku khilaafo dabdiyo kala duwan bay kolle siday shuraaxdu qorayaan lagu dabdiyey marka fudulan iyo fudalaa'a mid walba adigu dabdiga iyo wejiyo kaleba waa loo dabdiyey malaa'igtaasoo fudulan yacni marka waxa weeye fadli badan ama fudalaa'a nusaha qaarna fudalaa ay qorayaan yacni fadli badan malaa'ig sayaaxiin arlada wareegayso sayaara waa soo cod badan yihin baa laga tilmaamaya waa sayaaxiin ama fudulan yatatabacuuna majaalisa dikri oo raacraacaya oo raadinaya meelaha allah lagu xusaayo tatabuc waa maxay waa in marka la doondoono oo la raaraadiyo oo mid mid loo raaco yacni mid mid loo raadiyo fa idaa wajaduu majlisan fiihi dikrun markay yimaadaan meel la fadhiyo dikri ku sugan yahay qacaduu macahum waa la fadhiistaan waxafa bacduhum bacdan biajnixatihim qaarkoodba qaarka kale waxay ku koobaabaan garbahooda ya raabaraaba weeye malaa'igtii xataa yamla'uu maa baynahum wa bayna asamaa'i dunya ilaa ay malaa'igtaasi buuxinayso cajiib ilaa malaa'igtaasi ay buuxinayso iyaga iyo marka samaau samaa'udunya waxa u dhaxeeya ilaa ay buuxinayso qaarkoodba qaarka kale ay kasii sii korreeyaan ay kasii sii korreeyaan ilaa samaa'i dunya faida tafaraquu markay dadkaasi kala tagaan ilaahay xusayey ee meesha dikriga u yimi ama qur'aan akhriska cilmiguna waa la mide carajuu way koraan wa saciduu way koraan ila samaa'i xagga samaday koraan fayas'aluhum allahu caza wajalla wahuwa aclam allah baa weydiiya caza ilaahay isagaa qaaliba wajalla isagaa weyne wahuwa aclamu isagoo u aqoon badan walxaal huwa aclamu ayuu weydiinayaa min ayna ji'tum xaggaa ka timaadeen iyadoo allah ogyaha u weydiinaya fayaquuluuna waxay odhanayaan ji'naa min cindi cibaadin laka fi alardi yusabbixuunaka wa yukabiruunaka wa ji'naa waan nimi min cindi cibaadin addoomma agtood baanu ka nimi addoommadaasoo laka adiga ku sugnaaday addoommadaasoo fil ardi arlada ku sugan waxaanu ka nimi addoommadaas yusabbixuunaka xaalay ku tasbiixsanayaan xaale nakirada takhsiis bay qaadato laba sifaaba loo yeela waxaanu ka nimi yusabbixuunaka xaalay kuu tasbiixsanayaan wa subxaana allah ay leeyihiin wa ay kuu takbiiranayaan allahu akbar ay leeyihiin wa yuhalliluunak laa ilaaha ila allahu ay odhanayaan tahliishii la imanayaan kelmat tawxiid wayaxmaduunak ay ku mahadnaqayaan wayas'aluunaka ay ku baryayaan qaala allah waxa uu yidhaahdaa wamaadaa yas'aluunii maxay weydiisanayeen maxay i su'aalinayeen ay weydiisanayeen yasaluunanii baa dee asalku noqon lahaa markaa dabeedna labadii nuun baa mid ahaan la xadfay waana hmm, weji saa'iq oo qiyaasi ah in la xadfo iyo in la daayo la isku shado iyo in la daayo la kala fakiyo waa saddex weji waxadfuha fi alrafci qabla ni'ata waalfaku waalidqaamu aydan habata yacni saddexda weji ee hal beyt buu ku sheegay ibnu maalik marka dee waa fasiix saddexduba qur'aankana waa la akhriyey mawaadicda qaarkood labaa la akhriyey ka mida mawaadicda qaarkoodna saddexdaba qaala yas'aluunaka jannatak waxay ku weydiisanayaan jannadaada qaala wahal ra'w jannatii jannadayda miyay arkeen qaaluu laa waxay yidhaahdeen malaa'igtii maya ay rabbi rabbigayow qaala fa kayfa low ra'w jannatii bal ka warrama hadday jannaday arki lahaayeen maxay yeeli lahaayeen qaaluu wayastajiiruunaka way ku magan gelayeen qaala wa mima yastajiiruunii maxay iga magan gelayeen yastajiiruunanii bay noqon lahayd iyadana sidii si leeg baa nunkii loo xadfay maxay iga magan inaan ka magangeliyo maxay weydiisanayeen maxay iga magan geliyeen qaaluu waxay yidhahdeen min naarika yaa rabb naartaaday kaa magan inaad ka magangeliso ku weydiisanayeen rabbiga qaal allah wuxuu yidhaahdaa wahal ra'w naarii naarteeda miyay arkeen qaaluu laa malaa'igtu waxay dhahen maya qaala wuxuu allah yidhi fa kayfa low ra'w naarii bal ka warrama hadday naarteeda arki lahaayeen qaaluu waxay yidhahdaan malaa'igtu wayastakfiruunak way ku dembidhaaf weydiisanayeen fayaquul allah wuxuu yidhahda qad ghafartu lahum waa u dembi dhaafay iyaga waa u dembi dhaafay wa actaytuhum waxaan siiyey maa sa'aluu waxay weydiisanayeenna waa siiyey ya wa ajartuhum waa ka magangeliyey mima stajaaruu wixii ay iga magan gelayeenna waa ka magangeliyey geliyey yacnii jannadiina waa siiyey naartiina waa ka magangeliyey dembigoodiina waa dhaafay qaala fayaquuluun waxay yidhahdaan rabbi rabbigayow yacni malag kastoo ka midi wuxuu odhanayaa rabbi fiihim fulaanun cabdun khataa hebel baa ku jira hebelkaasoo cabdun addoon ah fulaankaasoo khataa'un dembi badan fulaanka ka wada sifeen khataa'un dembi badan ama aad tidhaahdo fiihim fulaanun hebel baa ku jira kaannahu in leeyahy hebelku waa ayo hebelku waa maxay cabdun khataa'un ay huwa cabdun khataa'un waa addoon dembi badan weeye waa addoon dembi badan oo macaasi badan weeyaan innamaa soo maray keliya fa jalasa macahum dabeedna waa iska la yaro fadhiistay marka horena waa mid macaasi badan fayaquul wuxuu allah yidhaahdaa walahu ghafartu isagana waa u dembi dhaaf isaga laftiisana waa u dembi dhaaf hum alqawmu laa yashqaa bihim jaliisuhum waa qowm cidda la fadhiisataa aynay ku guuldarraysanaynin way ka faa'iidayaan barakadii xalqadda ayaa gaadhaysa dadka ahlulkhayrka ee khayrka wade ee khayrka isugu yimi ee fadligoodii ayaa isagana loogu dembi dhaafaya xadiidkani wuxuu sheegayaa masaa'il weyn baa laga qaadanaya fadli aad u weyn uu ku sugan yahay xalqadda dikriga iyo meesha xuska ilaahay lagu hayo xalqadaasi ahaato qur'aan in lagu akhrinaayo allah in lagu xusaayo in laysku wacdinaayo in cilmi sharciga laysku baraayo waayo cilmiga sharcigii waa fadli badan yahay oo tasbiixda iyo taxmiidda lala imanayo yacni cilmiga sharciga ah ee kitaabkiiyo sunnada la baranaayo ayaa ka fadli badan oo nafciga cilmigu waa tacadiyayaa oo waa tallaabayaa yacni dikriga ruuxu la imanayo waxa afdal ka ah yacni cilmiga ka fadli badan xalqadda cilmigu waa min afdali xilaqi dikri xilqadaha dikriga kuwa ugu fadliga badan bay ka mid tahay cilmigaasi hadduu yahay cilmi qumman oo shareeco uu yahay wuxuu ka mid yahay yacni waxyaalaha ugu fadliga badan buu marka ka mid yahay oo sida waxa weeye cilmiga iyo cibaadada dee loo kala fadilay waa garanaysaan xadiiskii tilmaamaya fadlulcaalimi cala alcaabidi ka fadlii cala adnaakum fadlulcaalimi cala alcaabidi ka fadli ilqamari cala saa'ir alkawaakib waata laynoo sheegay khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama yacni qur'aanka markaysaga in lafdigiisa iyo akhrintiisa la barto dadkana la baro iyo in marka macaanidiisa iyo tafsiirkiisa la barto dadkana la baro labada noocba waa soo gelayaan mid waliba waxay ka mid tahay man tacallama alqur'aana wacallama marka waxaweye fadli weyn baa ku jira waxaa laga qaadanayaa cidda wanaagsan cidda la fadhiisataa inay markaysa waxaa ka helayso yacni khayr inay ka helayso in waxaweeye dembidhaaf lagu helo oo xalqadaha dikriga haddii waxa weeye la fadhiisto oo ilaahay dartii loo fadhiisto fadli weyn baa ku jira qofkii aan dikriba u socon ee dan kale isaga socday iskala yaro fadhiistay ayaaba ka faa'iidaya oo hum alqowm laa yashqaa bihim jaliisuhum yacnii cidda la fadhiisata xataa ma guuldarraysanayso yacnii dembidhaafkii khayrka iyaga la siiyey kaana waxbaa ka gaadhaya taasna waxaa laga qaadanayaa fadliga weyne ku jira ayaa laga qaadanayaa yacni xalqadaha dikriga laysugu imanayo yacni cilmiga marka meesha lagu hayana waxa dheeraad fawaa'id cilmiyana waa laga yaabaa inuu ka qaato oo wax marka ka qaldanaa qofka loogu saxo ictiqaadkii loogu saxo cibaadadii loogu saxo mucaamaladii loogu saxo yacni waxa weye waxyaalo fadli ku jiro loo sheego lagu baraarujiyo kullu daalika waa ku suganta haddii xataa taasi aynay ku jirin oo uu isleeyahay waxa weeye xalqadda waxa laga sheegay waad garanaysaaba dee barakada kale ee markaysa markaa xalqadu leedahay ayuu ka faa'idi lahaa yacni marka hadduu fadhiisto gaarkiisa inuu markaysaga markaa dikri ula yimaado meel gaara keligii iska tago waxa uga khayr badan xalqadaha markaysa marka waxaan inuu xaadiro xilaqu dikri ama xilaqu alcilmi alsharci inuu xaadiro ayaa uga khayr badan oo uu ka helayaa dembidhaaf ka helayaa yacnii ajar ka helayaa raxmada iyo sakiinada soo degaysaa ay wax ka gaadhaysaa yacni wahaakada waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye dadka ahlu khayrka ah cidda la fadhiisata in xataa iyaga marka loo dembidhaafo isagana dembidhaafkii inuu gaadhayo ayaa laga qaadanaya baryada markaysaga ay allah baryayaanna inay helayaan ayaa laga qaadanaya oo haddii waxa weeye ilaahay janno ay weydiistaan ilaahay hadday naar ka magan galaan inuu allah naartana ka magan gelinaayo jannadana siinayo hadday allah dembidhaaf weydiistaan allah inuu dembi dhaafayo marka wacdi weyn iyo ballanqaad weyn oo khayr weyni ku jiro ayaa xadiiskani marka uu tilmaamaya oo laga qaadanaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk